bsmi اllahi الرحman الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin baabu ina w akhwaatiha w sitat qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala w sitat tantaasib اlasmaءu biha kama tartaficu اlanbaءu wa hiya ida rawayta aw amlayta ina w ana ya fataa walayta ثuma kaana ثuma lakina wcal wاllugaة اlmashhuuraة اlfusxى lacal wa ina bاlkasraati um اlaxrufi taأtii maca اlqowli wa bacda اlxalifi wاllaamu takhtasu bmacmuulaatiha liyastabiina fadluha fi datiha mithaaluhu ina alamiira caadilu waqad samictu ana zayda raaxilu waqiila ina khaalida laqaadimu waina hindan laa abuuha caalimu walaa tuqadim khabara alxuruufi ilaa maca almajruuri waduruufi ka qowlihim inaa lizaydin maala wa ina cinda caamirin jimaala wain tazid maa bacda hadi alaxrufi farafcu wannasbu ujiiza facrifi wالnasb fi layta lacala adharu wa fi kaana faastamic maa yu'tharu intaa wuxuu musanifka noogaga hadlayaa ina iyo akhawaadkeeda ina iyo akhawaadkeeda waxaa loogu sheegay mansuubaadka dhexdeeda annahaa biictibaari asmaa'iha min almansuubaat ina iyo ana iyo kaana iyo laakina iyo lacala iyo layta asmaadooda waa mansuubaat walidaalika in mansuubaadka lagu dhex sheegaahu qariib maaha in allaha samiicun caliim baad leedahay allahdaas isim wa maca dalika waana mansuub fa hiya bictibaari asmaa'iha min almansuubaat wa bictibaari akhbaariha min almarfuucaat wa bictibaari annaha min annawaasikh alatii tadkhulu cala almubtada walkhabr annaha ayda tudkaru bacda almubtada walkhabr ictibaaraad badan bay leedahay marka ninba meel buu ka fiiriyey markuu eh, ayada sheegay markaasuu musanifka wuxuu nooga sheegay inay horta wuxuu kaaga hadlayaa xuruuftan inay akhawaadkeeda ah lixda ay yihiin tiradoodii markaasuu ku yidhi wa sitatun lix tantasibu alasmaau asmaadii way kordhigantaa bihaa bisitay ku kordhigantaa kamaa tartaficu alanbaau khabaryaashaba say ugu godanto bihaa iyadii macnaa saasay ka qadarantah wuxuu ku leeyahy lix xaraf asmaadoodana way ku kordhigantaa oo ayagaa kordhigo sida akhbaarteedaba ay u godantoo ayada loogu godo taa waxa waay waa hordhac waxuu noo fahmisiiyey xuruufta lixda oon shoogi oon sheegi doono asmaada way kordhigtaan akhbaartoodana way gotaan macnaha waxa weeyaan inay akhwaadkeeda isim iyo khabar bay qaataan isim iyo khabarkaasna asalkooda mubtada iyo khabar buu ka yimiday walidaalika inay akhawaadkeeda min annawaasikhi mubtadaha kuwa nasakho oo icraabta ka bedelayay qeyb ka yihiin saa u fahm markaa tiradoodii a laguu sheegaa lagu yiri waa hiya ayada idaa rawayta haddaad warisid aw amlayta haddaad meerisid ina iyo wa anna weeyaan yaa fataa shaabi habow iyo wa leyta waa saddex baa meeshaas lagugu sheegay markaasaa lagu yiri huma kaana waa kii afaraad huma laakina waa kii shanaad wacalla waa midkii lixaad lixdaas xaraf waay markaasuu ku yidhi wاllugatu lmashhuuratu lugada oo la yaqaano mashhuurka oo mutadaawalka ah alfusxa ee fasiixnimada badanne lacalla weeyaan lacala laba luqa ku jirtaa oo qole waxay leeyihiin calla oo laamta hore ay goynayaan oo callahu an yafcala kada qolana lacala bay leeyihiin oo laba laam waa laamta horaa laysku haystaa goynteeda iyo sheegitaankeeda laakiin luqada mashhuurka oo fasiixada lacala in la yidhaahdo waay marka eh, ina iyo akhawaadkeeda tiradooda ma imisa weeyaan waa lix lixdaas waxay ka siman yihiin kulligood waa xuruuf meel dhigo kuligood waxay ka siman yihiin ana hadihi sita min annawaasikh alati laa tadkhulu ila cala almubtada walkhabr mubtada iyo khabarka ay galaan haddana ha galaane sideedu kuma baaq yeelan sidii hal iyo laakiin iyo bal aan soo dhaafnay oo mubtada hadday galaan waxna ayna ka bedelaynin ma aha ayaga mubtadihii way nasakhayaan bimacnaa mubtadihii godnaay way kordhiganayaan khabarkii godn godn godnaantii horo oo saarneed intay ka saaraan ay ka tuuraan yaa godnaan ayaga ay wataan godiddaas ay saaranayaan marka khabarkii inuu sidiisu ku baaqi yahay macnaheedii ma ah marka sidaasaa laleeyahay inna zaydan qaa'imun sidaasaa laleeyahay marka xuruuftan mubtadaha layskama iskama gelinin laakiin wax bay u soo kornay sidii icraabti wax ugu badashay mubtadihii macnihiisana wax bay ugu bedelaysaa oo inna iyo anna min alfaadi towkiid yay ka mid yihiin haddaad tiraahdo zaydun qaa'imun iyo inna zaydan qaa'imun wax weyn baa u dhexeeya walidaalika ina allaha samiicun caliim mu'akad waa hadalkaas yacni waxa weeyaan hadal aad aad u hubtid yaa ina loo isticmaalaa marka waxaa la yidhaahdaa qofka oo adiga aad la hadlaysid unbay ku xaran tahay qofka aad la hadlaysid haddii uu yahay qof aad og tahay inuu waxa aad sheegtay uusan shaki ka qabanin hore kaaga rumaynaya waxaad leedahay muxamedun musaafir ninkii muxamed ahay waa tegay haddaad og tahay inuu hardankaas ay baciid ou la yahay oo muxamedkii aan galabta ballanka lahayn maabaxaya oo kale inuu ku leeyahay inaad ugelinaysaa waxaad leedahay ina muxamadan musaafirun haddii ninka munkir ou yahayba wixii ou diidayo waxaa loo isticmaala jamiicu adawaati tawkiid oo waxaa ka mid e ina iyo qasam iyo jumla ismiya ilaamu tawkiid hadda fiiri yaasiin wاlqur'aani اlxakiimi inaka la min almursaliin wاlqur'aani waa dhaar jumladan inaka la min almursaliina waa jumla ismiya taakiiday faaideysaa ina xarfu towkiid taakiiday faaideysaa la min almursaliina laamtii taakiiday faaideysaa intaasoo dhan waxaa loogu kulmiyey ayagaa waxay yidhaahdeen lasta mursalan wayaquulu ladiina kafaruu lasta mursalan marka khulaasat lqowl ina iyo ana waxay faa'ideeyaan towkiid waa nuqto kaanane tashbiih bay faa'iidaysaa kaana zayda qamarun haddaa tiraahdo yani waxaa weeyaan zayd wuxuu u ekaaday min xayثu اlbayaad qamarka wuu egyahay macnaha waxaa waa xidigti ama waxa bishiaan dhaha ama maxaan ku irahdaa eh, eh, qamarki ayib lacala ina iyo ana iyo kaana laakinana waxay faa'iidaysaa in badan ayna soo martay istidraak kalaamkii oo hadduu muthbat yahayne nafi bay ku istidraagaysaa hadduu ou nafyinahayna ithbaat bay ka daba keenaysaa yacni kalaamkii hormaray cagsigiisa oo loo isticmaala layidhahdeen marka lacallane taraji waxaad rajaynaysid inay dhacaan yaa laga cabiraa lacala allaha yarxamuna nin kasta ilaahay raxmadiisa wuu rajaynaya marka lacala laga cabira leytana tamani bay leedahay oo tamanigaas waxa weeyaan wax oo caadatan ee aada u fog ama mustaxiil ah ama wuquuciisa uu fog yahay yaa loo isticmaalaa leyta shabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala almashiibu leyta shabaaba uu yiri hadday shaabnimadii yacuudu yowman maalin hadday iisoo laaban lahayd jarat اlcaada anlaa tacuuda alshabaabiya lilinsaan ilaahay qudradiisa waa awoodaa laakiin caadada basharka a ah, sunat llahi tacaala ay ku dareertayne nin hadduu waa yeelyahay hadayna baabu khawaariq ee mucjizaad aan loola jeedin meeshiisuu ahaanay dayib ama waxaa tiriyey adigoo oo macnaha eh, ninkii oo oo faqiirka aha yaa leyta lii maalan maal maxaan u lahaan way badan fa axuja minhu yacni lam tajri caada qofkii inuu halkan maalin a soo joogo oo intaasoo lacag ay hal mar saacad uu ku helo wa in kaana mumkina alwuquuc laakinahu baciid lmanaal marka xuruufta horta macaanideeda saas weeyaan min annaaxiya athaaniya xuruuftan waxaa loo kala qaybinayaa mid shidan iyo midan shidnayn leyta waxaan ka ahayn waa shidan yihiin leyta marka iyada ka bixi annahaa tacmalu muطlaqan kuwa shidan waxaa la leeyahay wax shidka laga qaadi kara in waxaan laga qaadi karin shanta soo hartay lacala lagama qaadi karo marka daa'iman waa inay eh, ay shidnaataa lacala allaha yuxdithu bacda dalika amra yaa laleeyahay ayib waa meel afarta soo hartay kulligood shadka waa laga qaadi karaa ina iyo ana i ka ana iyo hartay afartoodo laakina haddii shidka laga qaado waxba ma camal fasho markaa nawaasikhdii way ka baxaysaa macna istidraagay ku helay xuruuf cadfay iska noqonay meel kale ay aadaysa an tacmala laakina waxaa uu shardi ah an takuuna mushadada haddii in khufifat fa inaha tuhmalu ayada bixi saddexda soo hartay ka anna iyo iyo iyo anna haddii shidka laga qaado iyo haddaan laga qaadinba way camal falayaan ayaga an inada ugu horeyso haddii labadoodu haddii shidka laga qaado labadiba waa camalfalaysaa camalfalna way ku bannaan ihmaalina way ku bannaan ka iyo ana haddii shidka laga qaadiy haddaan laga qaadinba way camal falayaan ina haddii shidka laga qaado labaa ku banaan in la ihmaaliyo ina la icmaaliyo waxaa badan in la ihmaaliyo haddii la ihmaaliya khabarkeeda laam in la geliyo waay yacni bi haadihi naaxiya suuradooda u hayso marka musanifka intuu sheegay yaan ugu dhaafayna axkaamtooda wax la koobi kara ma ah masalan wa sitatun lix tantasibu alasmaau asmaadi way kor dhigantaa bihaa bisitay ku kor dhigantaa kamaa tartaficu lambaa'u khabaryaalkoodaba say ugu godmaayaan oo bihaa idana loogu dara marka ayaday ku godmayaan wahya axruftii idaa rawayta haddaad warisid aw amlayta aad meerisid haddii aad rabtid inaad tirisid inna weeyaan wa anna weeyaan walayta waayaafataa waa shicirka yaafataa lagu qurxina thuma kaana weeyaan thuma laakina weeyaan wa calla weeyaan intaasoo dhan tiradoodii wاlugatu اlmashhuuratu lugada mashhuurka oo laysla wada yaqaano oo alfusxa ee fasiixnimada badana lacala weya intaas waa tiradoodi axkaamtooda inta ka galaya wa ina bilkasrati um اlaxrufi taأtii maca alqowli wa bacda alxalifi wallaamu takhtasu bimacmuulaatiha liyastabiina fadluha fi daatiha waxaa la yidhaahdaa wa kulu adawaatin ijtamacat fii mowqicin laa budda lahaa min min ummin wa ummu hadihi اladawaati sita ina walidaalika tamayazat biaxkaamin laa yashrakuhaa aw laa yashraku macaha gayruhaa inada waxaa la leeyahay umu hadihi alaxruf waa markaasuu inay umma noqoto waxaa la rabaa axkaam ayada gaar ay ku tahay inay leedahay axkaamteedii buu musanifka qayb yar noogaga sheegay markaasuu uri wa ina bilkasrati wa inna lafdigaas inaa bilkasrati la akhriyo umu laxrufi weeyaan axruftan lixda idaa madax u ah inay madax tahay awgeed yay taati timaadaa oo maca alqowli haddii qowl la hela kadib inaa timaada anama timaado haddii qaala la yidhaahdo qaala ina muxamadan aada leedahay qaala ana lama dhahay min khasaa'isihaa bay ka mid tahay wa bacda alxalifi dhaarkii gadaasheedana inaa timaado yaasiin wاlqur'aani alxakiimi inaka wاlqur'aani wallaahi baan ku dhaartay inaka la musaafirun wallaahi annaka lama dhahay marka bacda alqowl iyo bacda alxalif ou ku musanifka kuu sheegay waxaa lamid ah eh, hadalka haddii la bilowdo wax laga hormarin anna laguma bilaabo karo inna aa laleeyahay inna haada albeyti jamiil hadalkaadi inaad ka bilaawdo ana haada albeyt lama dhihi karo marka inna eh, ibtidaahi bay leedahay markii hadal lagu bilaabanayo annaha ku bilaabanin haddaad qowl timaadid ood la timaadid qaala hadday timaado iyo maquul iyo qowl iyo qaa'il haddii la yidhaahdo inaka dabakeen waxaa lamid eh dhaar dibaddeeda waxaa lamid eh haddii mawsuul ou ka hormaro maa ina mafaatixahu latanu'u bilcusbati maadaas waa mawsuula haddaad jaa aladii inahu fi daari aad leedahay lajaaa aladii anahu ma la dhahay ismu mawsuul wixii ka dab yimaado ayaday noqonaysa hadday xaalo booskeedii dhacdo ayadana waa lamid adiga ilaa sagaal baa la gaarsiiyaa inna almaksuura fi luga alcarabiya fiiri inta sida loogaga hadlay arag muhimada ay leedahay kelimada inna markii ina xarafka lagu dhawaaqay iyo anna markii lagu dhawaaqay boosasay kala leeyihin anna waxay leedahay fii kuli makaanin yuawalu hiya wamaa bacdaha bimasdarin macnaha fii mowqici alfaacili fii mowqici alkhabar fii mowqici naa'ib alfaacil fii mowqici almafcuuli bihi waa waa waa hadday dhacdo anna yaa la wada leeyahy hal mowqic waa laakiin suwartiisa waa badan yahay qul uuxiya ilaya anahu aa la leeyahy inahu lama dhahay sidaas wa min aayaatihi anaka tara alarda laleeyahy inaka lama dhahay liannahu fii mowqic اlmubtada iyoy ayada dhacda ayadiya waxaa la samaynaya tusbaku bimasdar wahaakada musanifka marka hadda wuxuu noo jeeda inuu nagu baraarujiyo keli a ina mawaaqi mawaadic inay leedahay ay ku noqotay sidaasne um اlabwaab um اlxuruuf wa ina lafdigaas inaa bilkasrati xaal ay ahaatay oo lahoos dhigayo um اlaxrufi axruftan lixda a ah hooyadood waa madaxweyne u tahay walidaalika taأtii way timaadaa oo maca alqowli bmacnaa bacda alqowli qowl wixii kadib dhaca inaa laleeyahay ana lama dhahay wa bacda alxalifi bay timaadaa oo dhaargadaasheed wixii yimaado wallaahi inaa alaleeyahy ma wallaahi ana lama dhahay ayib walaamu laamtii laamulibtidaa ahaydne takhtasu waxay ku gaar noqotaa bimacmuulaatihaa macmuulaadkeeda inada kuway ku camal fasho inada waxay ku camal fashaa isimkeeda waxay ku camal fashaa khabarkeeda waxay ku camal fashaa khabarkaas wuxuu kusii camal falay macmuulaat ina la wada yirahda mithaaliyaalkii asaa noogu keenay liyastabiina fadluhaa fadligeeda inuu cadaado awgeed fi daatiha waxaa weyaan laamu libtidaa sida ibnu maaligu uu yiri wa bacda daati اlkasri tasxabu اlkhabr laamu ibtidaai naxwu inii lawasar laamulibtidaa waxay gaar ku tahay innada hoos dhigan wixii ka dambeeyo khabarkeeda ha gasha isimkeeda ha gasha sidaas ay ku noqon karta markaas fiiri mithaalyaalkii asaa kuu sheegi doono mithaaluhu ina alamiira caadilun waqad samictu ana zaydan raaxilu ina alamiira amiirkii caadilun waa inadii hadda waxaa loo hoos dhigay hadalkiyaaba lagu bilowday ama mithaalu qowluka baa tiri oo ina bacda alqowl ay timida waqad samictu waxaan maqlay ana zaydan ninka zayd lila raaxilun mid oo oo safray oo rartay inuu yahay hadda fiiri ana waxaa loo yiri lianna anadii waxaa loo kordhigo lianna fii mowqici lmafcuul fii kuli mowqicin tusbaku hiya wamaa bacdaha masdar yajibu fatxu anna wa qiila waxaad leedahay ina khaalidan ninka khaalid la yidhaahdo laqaadimun mid soo oo macnaha soo socda weeyaan mid imaanaya qaadim yani qadima min asafar a layihahda nin imaanay tan ina khaalidan laqaadimun waxay miithaal u tahay laamul ibtidaa oo khabaru ina gashay fiiri markaan inadii khabarkeedii ina khaalidan qaadimun ay laamtaas laamulibtidaa layihahda waxay ku gaar tahay inada macmuulkeeda hadda hadday anna ahaan lahayd waqad samictu ana khaalidan qaadimun a la dheh qaadimun ma banaano wa ina hindan la abuuha caalimun waxay miithaal u tahay wa ina hindan gabadhaa hindi la yidhaahdo la abuuha aabbaheed caalimun weeyaan la abuuha laamtaas waxay gashay macmuulu ina lianna laabuuhaadaas iyo caalimteeda jumladaana khabar ina u noqonay khabarkiia gash sidaasoo kale isimkeeda way geli kartaa laamti ina laka la ajran ina ladayna ankaalan ina laka la ajran gayra mamnuun fiiri hadda la ajran taas ismu inadiyo dib martay waa marka laamu towkiid Eh, laamu libtidaa towkiidna waa tahaye laamu libtidaa waxay geli kartaa khabaru ina ida kaana mutaakhira wasmu ina in kaana alkhabaru mutaqadima calayh macmuulkeedina waa lamid damiir la yihah damiiru lfaslina way geli kartaa ina hada lahuwa alqasasu alxaqu fiiri inadi jumladeeda waxaa gala damiir layihah damiir lfasli laamti laam ibtidaa way geli kartaa alkhulaasa laamu libtidaa meesha ay gasho ina iyo macmuulaadkeeday gaar ku tahay ayb markaasuu ku yiri walaa tuqadim ha hormarinin khabara alxuruufi xuruuftan khabarkeeda ilaa maca almajruuri wduruuf jaar iyo majruur iyo daraf inay dhacaan mooye waxaa weeyaan khabarka ha soo hormarinin oo waxay aheeday ina zaydan qaadimun sowma ahayn haddaa tiraahda ina qaadiman zaydun lagaama yeelay ina qaadimun zaydan dheh lama yeelay oo isimkiio mutaakhir ah nasbina qaadimkina waan goda calaa anahu khabar lagaama yeelay walaa tuqadim ha hormarinin khabara alxuruufi xuruuftan khabarkeeda ilaa maca almajruuri waduruf ila ida kaana alkhabaru jaaran wa majruuran aw darfan ka qowlihim baa lamid aho ina lizaydi ninka zayd la yihahda wuxuu leeyahy maalan wa ina cinda camrin wa ina cinda caamirin ninka caamir le agtiisa waxaa jooga jimaalan ritiyaalo badan marka waxaa weeyaan min axkaami ina wa akhwaatiha annahaa xuruuf daciifa laa tataxamal taqadumu alakhbaar calaa asmaa'iha maba laga hormari karo ilaa idaa kaana jaaran wa majruuran ina fii daalika la cibratan oo kale w fiiri cibratan waa isimkeedii fii daalikana khabarkeedii khabarka waa soo hormaray waxaa loo baneeyey meeshatan lianna alkhabar jaar wa majruur waxaa lamid eh, hadduu daraf noqdo ina ladayna ankaalan ina ankaalan ladayna ankaalantii waa isim ina oo mutaakhira ladaynana daraf waa darafnimada ou noqda awgeeda loogu ogolaaday inuu soo hormaro waa axkaamteeday ka mid tahay markaasuu ku yiri in tazid haddaad ziyaadisid maa lafdigan maa a ah bacda haadihi alaxruf bacda haadihi midan kadib alaxrufi axrufta ah farafcu iyo wanasbu ujiiza waa la baneeyey ee facrif ogow wuxuu leeyahay haddii maa la ziyaado oo inamaa io anamaa kaanamaa laytamaa lacalamaa haddii saas la yidhaahdo maa gadaashood loogu daro laba wajiyaa ku banaan alicmaalu wاlihmaalu in la yidhaahdo inamaa zayda qaa'imun iyo inamaa zaydun qaa'imun in la yidhaahdo haddii labadooda la godo maadi waxaa waaye inadii makfuufa maana kaafay noqonaysa zaydun mubtada qaa'imuna khabar haddii inamaa zaydan qaa'imun la yidhaahdana ina xarfu towkiidi o nasbin maa zaa'ida zaydan ismu ina ayaa laleeyahay maadi haddii la ziyaadiya wa in tazid maa hadaad ziyaadisa bacda haadihi midan kadib alaxrufi ah farafcu godaalkii iyo wanasbu ujiiza kilaahumaa ee facrif ogow waannasbu fii leyta in wax lagu nasbiyo lacala walacala wax lagu nasbiyo wa fii kaana wax lagu nasbiya adharu muuqanaasho badan wuxuu ku leeyay meeshaan haddii maa la ziyaadiyo bacda haadihi alaxruf labay u kala baxdaa qaar in la ihmaaliya ay fiican tahay iyo qaar in la icmaaliya ay fiican tahay saddexdan oo ugu dambayso oo ku leeyay musanifka layta iyo lacala iyo kaanna haddii maa lala xariiriyo in la camal siiyaa fiicanoo layta maa zaydan qaadimun in la yidhaahdo yaa wanaagsan oo wuxuu ka wanaagsan yahay in la ihmaaliyo lacala maa zaydun qaadimun in la yidhaahdo waxaa ka fiican in la camal siiya saddexdan markii la yihahdo saddexda soo hartay oo ina iyo ana iyo laakinana ma haddii lala xariiriyo in la icmaaliya in la ihmaaliya waa banaan tahay labadiba laakiin in la ihmaaliyaa fiicanoo badan hada ra'yu musanif waa suurada musanifka uu ku yiri aan kuu bayaaninaya marka musanifka wxuu leeya hadii maa la ziyaadiya bacda hadi اlaxruf waxa weeyaan in la ihmaaliyona waa banaan tahay oo maa bacdigooda mubtada khabar la yiraahdo in wax lagu nasbiyo oo camalkooda la baaq yeelna waa banaan tahay ayadoo labadii ay wada banaan tahay yaa gaar ahaan leyta iyo lacala iyo kaana waxaa badan in la camal siiyo oo aan la ihmaalinin haddii maa gadaashooda la ziyaadiyo ina iyo ana iyo laakinana haddii maa lala xariiriy labadi haba banaanaatee in la ihmaaliyo on camalkii loo diido oo maa bacdigooda mubtada khabar la yiraahdaa yaa badan oo ku hada maa qararahu lmusanif laakiin sida raajixa waxa weeyaan xuruuftan haddii maa lala xariiriyo camalkooda inay burinayso haddii la arkana shay naadir oon wax lagu dhisanayna ay tahay markii laga reeba leyta keligeed walidaalika ibnu maalik wuxuu iri wa waslu maa bidi lxuruufi mubطilu icmaalahaa waqad yubaqa alcamalu haddii maa lala xariiri axruftan camalkoodi waa burayaa si yaraan badana laga yaabaa in lagu helo in lagu camal siiyo xataa waqad yubaqa alcamalu daas in lagu ximbaara maahine waxa kale ma jiraan leyta waxaa carabti laga maqlay annaha bacda ma annaha tacmalu taaratan wa wa eh, walaa walaa walaa walaa ihmaala fiiha shanta kalena haddii maa lala xariiriyo inamaa zaydun qaadimun alale keli ah marka taas la soco intaas hadda waxa weyaan axkaamta waa in hadda kitaabkeena noogaga filan wa sitatun tantasibu alasmaau biha kamaa tartaficu anbaau wa sitatun alwaaw listinaaf sitatun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhiri tantasibu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi alasmaau bdma ظاahira bha jaar wmajruur mتacaliq btntasibu wاljumlaة min alficli wاlfaacili tntasibu fi maxali rafci khabru mubtada wالraabitu baynahumaa damiirka bihaadyaa sitadii u laabanay kamaa tartaficu alkaafu xarfu jarin maa masdariya kamaa tartaficu tartaficu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci dama ظaahira tartaficu alanbaau faacilu marfuuc calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi marka kaaftii xarf jar waay maadi masdariya waay marka waxaan leenahay walficlu maca faacilihi fi ta'wiili masdarin majruuru bilkaaf wataqdiiru tantasibu alasmaau biha kairtifaaci ambaa'i kairtifaaci alanbaa'i marka kaafti xarfu jar ficilkan iyo faacilka waxa laga dhalaaliya oo irtifaaciha majruur bilkaaf laleeyahay wاljaaru wاlmajruur kairtifaaci mutacaliq bma tacalaqa bihi اljaaru majruur ladii qablahu wa hiya alwaaw lilistinaafia damiiru munfasil mabniun cala اlfathi fi maxali rafcin mubtada إذا ظرف الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بما بعده رويت فعل aw xarfu cadfin amlayta ficlu wa faacilu walalifu lilaaq rawey iyo amlay ficil maadi mabni cala sukun litisaali bidamiir rafci mutaxariki taadana mid kasta waa fii maxali rafcin mabni ayb waljumlatu min alficli walfaacili raweyta fi maxali jarin mudaafun ilayha idaadia loo idaafi ina khabaru lmubtada wa hiya ayadii ina weeyaan khabar wa ina khabaru lmubtada mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin wa ana walayta wa kaana thuma laakina wacala intaasoo dhan macduufaatu calaa ina mabniyaat cala alfatxi fi maxali rafcin yaa fataa yaa xarfu nidaa fataa munaada mabniyu calaa damati muqadarati cala alalifi manaca min duhura tacaduru fi maxali nasbin hadaan iraa nakira maqsuuda waay haddii aan irahdo yaa fatan ay shicirkaa loo diiday waa nakira geyr maqsuudane mansuub bifatxa muqadara un baad leedahay wاllugaة اlmashhuuraة اlfusxaa lacal wاllugaة alwaaw اlاstinaaf allugaة mubtada marfuuc bاlاbtidaa wcalaamaة rafci damaة ظaahiraة fi aakhiri almashhuuraة صifaة liluga w صifaة marfuuci marfuuc calaamaة rafci damaة ظaahira alfusxaa صifaة thaaniya liluga w صifaة اmarfuuci marfuuc calaamaة rafci damaة mqadaraة calى اalif manca midura tacaduru lacala khabr mubtada mabniun calى اfatxi fi maxali rafci wاlugaة اmashhuuraة اfusxa lacala weeyaan w ina bاlkasrati um اlaxrufi taأtii maca alqowli w bacda alxalifi alwaaw اlاstinaaf ina xarfu towkiidin w ina ina mubtada mabniun calى fatxi fi maxali rafcin w ina ina lafdi waay wa ina lafdigaas ina ah bilkasrati jaaru wa majruuru mutacaliqu bimaxduufin taqdiru kaainatan xaalu min ina wa ina lafdigaas inahi umu laxruufi weeyaan umu khabaru lmubtada marfuuc calaamatu rafci damat daahiratu fi aakhiri umu mudaaf alaxrufi mudaafun ilayhi majruur wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhiri taأtii ayb تأتي فعل مضارع مرفوع وعلاaمة رفع ضمة مqدرة على الyاء منع من ظهورها الثقل والفاaعل ضمير مستتر جواaزا تقديره هي تعuud إلى إن و إna لفdigaas ina أم الأحرف waay تأتي way timaada طيب جuمladan تأتي waxaa laga yaabaa في محل رفع خبر ثاني wa ina lafdigaas ina umlaxrufi weeyaan taatii way timaadaa laba khabar waa laga dhigi karaa maca darfu eh, makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi maca mudaaf alqowdi mudaafun ileyh darfu zamaanna waa la dhigi karaa wadarfu mutacaliqu bitaatii wa bacda alwaaw xarfu cadfin bacda darfu makaan mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi bacda mudaaf alxalifi mudaafun ileyh majruur wالdرف متacaliq bma tacalaqa bhi الظرف اladي qablahu wاlaamu alwaaw الاsتinaaf alaamu mubtada marfuuc bاlاbtidاء calaamaة rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi تkhtaص ficl mdaaric marfuuc calaamaة rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu ضamiir mstatr jawaaزa tqdiru hiya tacuud ilى اlaam bmacmuulaati jaaru wmajruur mتacaliq bتkhtaص macmuulaati mdaaf ha mdaafu il mbni calى sukuni fi maxali jarin liyastabiina laamu laamu key yastabiina ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata jawaaza bacda laami key wcalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri fadluhaa faacil fadlu faacilu yastabiina marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu في aakhirihi fadlu mudaafha mudaafu ilay mabni cala sukuuni fi maxali jarin fi daati jaaru wamajruur mucrab ah mabni aan ahayn daati mudaafha mudaafu ley mabni cala sukuni fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wاlfaacil yastabiina fi taأwiili masdarin majruuru bilaami ama waxaad leedahay wاljumlaة min an wmaa dakhalat calayh fi taأwiili masdarin majruuru bilaam wالtaqdiiru listibaanati fadlihaa fadligeeda inuu cadaaday listibaanati fadlihaa marka istibaanati jaaru majruur mutacaliq takhtasu mithaaluhu mubtada mithaaluhu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhiri mithaalu mudaafu lah mudaafu ley mabni cala dam fi maxali jarin wاlkhabru maxduufu taqdiiruhu qowluka mithaaluhu qowluka weeyaan ina alamiira aad ku qowshay ina xarfu tawkiidi wanasbin tansibu isma tarfacu اlkhabr الأمير اسم iن منصوب علامة نسب فتحة ظاهرة في آkخر عاadل خبر المبتدى مرفوع cلاaمة رفع dم ظاaهر أwلkii hore الأميiر عاadل المبتdي khبر ay ahaayeen markaasaa inada la geliy saasaana waasikh loogu magacaabay طaيب وqد سمعتu الwاaw xرف cطف qد xرف سمعت فعل وفاعل أن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر tarfacu khabr zayda ismu ana mansuub calaamatu nasbi fatxa daahira raaxilu khabru mubtada khabaru ina dheh raaxilu khabru ana marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاljumlatu wاljumlaة min ana wmaa daklat calayhi fi taأwiili masdari mafcuulu samictu wالtaqdiiru waqad samictu waxaad leedahay irtixaala zaydin waqad samictu irtixaala zaydin sidaasay macnihii ku imaanay ayib markaa irtixaaladaasa mafcuulkii noqonay waqiila alwaaw listinaaf qiila ficlu maadi mabniyu cala اfatxi wa huwa mabniyu limajhuul ina khaalida ina xarfu towkiidin wanasbin tansibu ismu tarfacu khabra khaalida ismu ina mansuub sidii oo alamiiray la craab tahay laqaadimu alaamu laamu libtidaa qaadimun khabaru ina marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاljumlatu min ina wmaa dakhalat calayhi fii maxali rafcin naa'ib اlfaacili waqiila waxaa la yidhi ina khaalidan laqaa'imunaa la yidhi marka ina khaalidan laqaadimun jumladaas fii maxali rafcin naa'ibu faacili qiila w ina hidnan alwaaw xarfu caطfin ina xarfu towkiidin wa nasbin tansib isma tarfacu اkhabr hindan ismu ina mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi abuha laamu laamu ibtidaa abuu mubtada marfuucu calaamatu rafci lwaaw niyaabata can اdama lanahu min alasmaaءi اkhamsa abuu mudaaf ha mudaaf iley mubni cala sukuni fi maxali jarin caalimu khabru mubtada marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi caalimun khabaru almubtada abuudi o mubtadaa khabarkeeda caalimun wa wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri abuuha caalimun fii maxali rafcin khabaru ina inadii hindana isimkeeda ah jumladan oo la abuuha mubtada i khabarka ka kooban yaa idi waxay noqotay khabaru ina wاraabidu baynahumaa aلdamiiru aladi huwa fi abuuhaa haadasaa hindidii u laabanay wlaa tuqadim alwaaw listinaaf lanaahiya tuqadim ficlu mudaaricu majzuuma bila annaahiya wcalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta khabra mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi khabra mudaaf alxuruufi mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi ila adaatu istithnaa mulgaatu laa camala lahaa waa la dhihi karaa liannahu khabarkii kalaamkii waa taam laakiin hayru muujab waa laadiya ka hormartay maca darfu makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi maca mudaaf almajruuri mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi wاduruufi macduufaة cala اlmajruuri wاlmacduuf cala اlmajruuri majruur wاdarfu mutacaliqu maca darafkeeda mutacaliqu bituqadim ka qowlihim khabaru limubtadain maxduufin taqdiiru wadalika ka qowlihim ina xarfu towkiidin wanasbin tansibu ism tarfacu lkhabr lizaydin alaamu laamu jar zaydin ismu majruuru bilaam wcalaamatu jari kasrat daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiiru kaa'inu maalan ismu ina mutaakhir mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wa ina cinda caamirin jimaala alwaawu xarfu caطfin ina xarfu towkiidin wa nasbin tansibu isma tarfacu اkhabr cinda darfu makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi cinda mudaaf caamirin mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wالdرف متacaliq بkhabr متqdimi maxduufi تqdiirhu kaئnaة jimaalا ismu ina jamal jamal jamciisa jimaal waay wa jamcu ljimaalna jimaalaat waay jamcu jamciga layihaha jimaalaat jimaalan jimaalan awriyaal marka kaa'inatan waxaan u leenahay ayadaa bimacna taaniith ah liannahu jamcagan oo xayawaanka ah oo hayra caaqilka jamcu dikr saalim lama jamci karo marka jimaalan ismu ina mutaakhir mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi wa jumlatu wa ina cinda caamirin jimaalan macduufatu calaa jumlati ina lizaydin jamaalan wa in tazid alwaawu lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn awalu ficlu shardi wathaani jawaabuhu jazaaؤuhu تزid ficlu shardi majzuum bin w calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta تزid ficlu shardi majzuum bin w calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu anta ma ismu mawsul bmacna اladii mabniun calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuul bihi bacda dharfu makan mansuub calى الdharfiya w calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi bacda mudaaf haa xarfu tanbiih dii ismu ishaara mudaafun iley mabniyun cala sukuuni في maxali jarin alaxrufi bayaanun lidii ardayga markuu murtadi yahay waxaa badan inuu yidhaahdo haadii mudaaf alaxrufi mudaaf ileyh ismu ishaara wuxuu kamid yahay asmaada aan la idaafayn asiga mudaafu ileyhi waa noqon karaa sida hadda meesha noogu taalo laakiin mudaaf ilaa maa bacdahu ma noqon karo oo ma dhihi kartid dhaa rajulin lama dhahay oo daadi mudaaf rajulin mudaaf iley lama dhahay walidaalika markaad tiraahda laa uqsimu bihada albaladi markii la yidhaah bihada hada daa mudaaf albaladi ma jirto bihaadaa ku dhaaran maayo albaladi ah ama bihaadaa ku dhaaran maayo albaladi ku dhaaran maayo in la bedelo ama in laga bayaaniyo laakiin ismu ishaaraha isku idaafayn alaxrufi bayaanu lismi اlishaara majruur bayaanu majruur majruur calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi aakhirihi faarafcu alfaau waaqicatu fi jawaabi الshardi alrafcu mubtada marfuucu bilibtidaa w calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاnnasbu macطuufu calى الrafci wاlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuuc ujiiza ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wa huwa mabniyu lilmajhuul w naaib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa ujiiza اlkulu waxay ahayd ujiizaa in la yihahday ahayd faarafcu wاnnasbu ujiizaa in la yihahdo oo alif labad u laabto laakiin shicirkii markuu diiday haddana ujiiza ay اlmadkuur min الrafci wالnasb naaib اfaacil almadkuur oo rafci nasbada ayib wاljumlaة min alficli wa naaib اfaacil ujiiza fi maxali rafci khabr mubtada farafcu khabarkeedii wa wاraabitu baynahumaa naaib اlfaacili fi ujiiza wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabr faarafcu ujiiza fi maxali jasmin jawaab shardi inti jawaabteedii wa facrif waa iska tamaamu lbeyt facrif alfaau listinaaf icrif ficl amr mabniin calى الsukuun wa inamaa kusira liajli kaafiya wاlfaacilu damiir mustatir wujuba taqdiiru anta wالnasbu fi leyta lacala adharuu wa fi kaana fastamic maa yu'tharu wاnnasbu fi leyta lagu nasbiyo lacala walacala lagu nasbiyo adharu asaa muuqanaasho badan wa fii kaana lagu nasbiyana adharu ee fastamic maqal maa yu'tharu waxa lasoo guurinayo waxaan kuu sheegayna wax aniga aan bilaabay ma ahene wax carabtii hore laga soo guuriyey weeyaan ayb wاnnasbu alwaaw اlاstinaaf annasbu mubtada marfuucu bاlاbtidaa wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi fi xarfu jar leyta majruur bfi mabniun calى fathi fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur fi leyta mutacaliq bالnasbu lacala waawa meeshaas ka maqan liajli shicri walacala waay walacala xarfu caطfin alwaaw xarfu caطfin lacala macطuuf calى leyta w fii kaana walwaaw xarfu caطfin fii kaana macطuuf calى leyta mabniya calى اlfatxi fi maxali jarin waxa waaye wاnasbu fi leyta lagu nasbiyo walacala lagu nasbiyo wa fii kaana lagu nasbiya adharu adharu khabaru اlmubtada marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi fastamic alfaa اlistinaaf istamic ficlu amrin mبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به استمع يؤثر فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يعود إلى ما والجملة من الفعل ونائب الفاعل يؤثر لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين